assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo labaatanaad ee kitaabka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب الإهلال حين تنبعث الراحلة يعني حين تقوم الناقة kolkay hashu la kacdo xirashada la xidho عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها afar xaaloo waxaan ku arkay aada samaynayso oo qof kale asxaabtaada ka mid ah samaynaya aanu jirin qaala ma hiya ya bna jurayj qaal ra'aytuka laa tamasu min alarkaani ila alyamaaniyeyn markaad kacbada tawaafayso arkaanteeda afarta ah labada koonfureed mooyaane labada kale adigoon taabanaynin baan ku arkay wara'aytuka talbasu nicaala sibtiya waxaan ku arkay adigoo gashanaya kabaha aan dhogorta lahayn kabahaan aan dhogorta lahayn aad gashanaysana waa ku arkay wara'aytuka tasbuqu bisufra waxaan ku arkay inaad ku rinjiyeynayso dharkaaga ku rinjiyeynayso emuxuah rinjiga jaallaha ah wara'aytuka idaa kunta bimakka maka markaad joogto ahalla annaasu idaa ra'ow alhilaal dadku waxay xarmadaan markay hilaal dilxija arkaan yaxdaan walam tuhilla anta xataa yakuuna yowmu tarwiya aduguusan ma xidhatid ilaa yowmu tarwiya ay dhacdo yowmu tarwiya ilaa la gaadhado ma xidhatid maanta sideedaad afartaasaan kugu arko dadka ku khilaaftay ayuu ku yidhi ninkaas qaala cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhuma ama alarkaan fainii lam ara rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yamasu ila alyamaaniyeyn arkaanta kacbada afarta rukn ee kacbadu leedahay rasuulka ilaahi maanan arag labada mooyaane labada kale isagoo taabanaya labada kale ee shaamiyeenka la yidhaaho ama shaamiye walciraaqi la kala yidhaaho maanu taaban jirin nebiga alayhi الsalaatu wasalaam sababtuu la taaban waayeyna waxaa weeyaan iyagu qawaacida ibraahim bayna ku dhisnayn dhankan kaad waa dhankii kacbada laga soo gaabiyey weeyaan dhankaas muxuua xagga xijriga ayb wa ama annicaalu sibtiya kabaha aan dhawarta lahayna fa innii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yalbasu annicaala alatii laysa fiiha laysa fiiha shacar waxaan arkay rasuulka ilaahay isagoo gashanaya kabahaan dhawarta lahayn wayatawada-u fiiha kuna wayse qaadanaya isagoo kuna weyse qaadanaya ayaan arkay isagoo ku weyse qaadanayada marka waxaa laga wadaa isagoo lugta ay ku jirto lugta ku dhaqaaya mise intuu gash iska bixiyo oo muxuaha lugta uu dhaqo lugtiio qoyon kolkaa gelinayo labada way ixtimaalaysa laakiin midkii hore ee axaadiid caddaynaysa ay jirta isagoo lugtiisa ku dhex jirta inuu ku dhex dhaqi jiray sida dadka gaashka gashada iyo yeelaan qolka qaarkood fa ana uxibu an albasaha anigu marka waxaan jeclahay inaan xidho oo nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ku daydo wa ama sufra jaallada aan aad leedahay waxaad ku rinjaysaa dharkaaga jaallaad ku rinjaysaana fa innii ra'aytu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yasbuqu biha rasuulka ilahi waxaan arkay isaga oo ku rinjaynaya baan arkay fa ana uxibu an asbuqa biha wahaduuna zacfaraan aanu ahayn zacfaraan iyo warsi labadaas iyo cusfur iyo geedahaas la yidhaho wixii aan ahayn jaalli iyo guduud iyo rinjigu mid walbaba bannaayah dharka wa ama alihlaalu xidhashadase fa inii lam ara rasuul اllahi sala allahu alayhi wasalam yuhil e, fa inii lam ara rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay maanan arag yuhillu isagoo xidhanaya xataa tanbacisa bihi raaxilatu ilaahashiisa ila kacdo marka uu dhaqaaqayo safarka usoo dhaqaaqayo kolkaasunbuu xihan jiray rasuulka ilaahay marka aniguna maalinta aan maka ka baxay aan mina aadayo muxua baan xidhanayaa inta kale ma sii xidhanayo saddexda afartiiba marka saasuu kaga jawaabay marka afarta halkan kada uga munaasabka waxaa weeyaan inuu qofku muxuu ahay xajka uu xidho mar alla markuu anbabaxayo ee gaadiidkiisu la dhaqaaqayo waa inuu xidho hadduu dulxulayfa kasoo xidhanayaan dulxulayfa markuu ka baxayo waa inuu xidho hadduu habeen iyo ku nagaado dulxulayfa u deganaado waa inaanu xidhanin markuu dulxulayfa kasoo dhaqaaqayo u xidho neef al marka meesha hadda meeshu ka xidhanayaba kolka uu dhaqaaqayo waa inuu xidho baabun fi lihlaali bilxaji min maka can jaabirin radia allahu canhu anahu qaala aqbalnaa muhiliina maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama bxajatin munfarid bixajin munfarid waan la soo nimid rasuulka ilaahay baan la soo jeedsanay yani aan la soo safaray annaga oo xidhanay xaj keliya xaj keliya annagoo xidhanay xaj keliya kulligood mayna wada xidhanin waa kala gadisnaayeen qaar munfarida ah iyo qaar muxuaha xaj keliya xidha iyo qaar cumro keliya xidha iyo bay isugu jireen wa aqbalat caaishatu radia allahu canha bicumra caaishana cumray la timid iyada xataa idaa kunnaa bisarif meesha sarif la yidhaahaa markaan joognay carakat carakat yani xaadad dhiigii uu ka yimid carakat caaishatu radia allahu canha xataa idaa qadimnaa markaan maka soo gallay tufnaa bilkacba kacbadan tawaafnay wasafa walmarwa safiya marwa dhexdoodana waan sacaynay fa amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuuna faray rasuulka ilaahi an naxila inaan an yaxila inuu xalaaloobo oo ixraamkii uu ka baxo minaa annaga man lam yakun macahu hadyun qofkii hadyi aan wadin qofkii hadyi aan wadin ee annaga naga midahu inuu muxuha xraamkiisi ka baxo oo xraamka dhamaysto qofkii isagoo cumro keliya ku yimidu isagu dee marka waaba u dhammaanaysaa laakiin qofkii hadda muxuu ahay xaj keliya ku yimidna isaguna inuu xajkiisi intuu cumro u rogo uu muxuu ahay sidaa ku xalaaloobo saasuu na faray qaala faqulnaa waxaan nidhi xillu maadaa xalaalowgaasu waa maxay maxalaalow mxuaha eh, mxuaha ixlaal eh, bacdi a miyaa mise waa mid kulliya qaala alxillu kulluhu waa xalaalow dhan oo wax la wixii muxaramaat lixraamka oo dhan ay ku bannaanaanayaan xataa nisaa qaala fawaaqacna annisaa yani jaamacna annisaa wa tatayabna biطiib wa labisnaa intii oo dhanba ba marka ayaan samaynay muxaramaadka ah haweenkii baan u tagnay cadarkii baan marsanay dharkii baan iska bedelay oo dharkii dharka iyagii tollaaq qumusaantii iyo waxii baan xidhanay walaysa baynanaa wa bayna carafata ilaa arbacatu ayaam ilaa arbacu layaalin iyo isagoo maalinta carafa iyo annaga aanu noo dhexayn ilaa afar maalmood mooyaane uma ahlalnaa yowma tarwiya maalintii sideedaad ayaan xidhannay oo xajka aan xidhannay uma dakla rasuul rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaa caaisha rasuulka ilaahay baa caaisha u galay fawajadahaa tabki iyadoo ooyeysa ayuu helay faqaala markaasuu uhi maa sha'nuki maxay tahay xaaladaadu maxaa kaa hoysiinaya qaalad waxay tidhi sha'nii anii qad xidtu waan dhiigadhiigiibaa iga yimid waqad xalla annaasu walam axlil dadkii waa xalaaloobeen anigu samaana xalaaloobin walam atuf bilbeyt kacbadana ma aanan tawaafin wاnnaasu yadhabuuna ilى alxaji اlآan dadkii hadday xaj aadayaan anigana weli cumradii baan wataa faqaala markaasu wuxuu yidhi ina haadaa amrun katabahu allahu calaa banaati aadam arrinkan waa arrin arrin uu ilaahay laazimiyey u waajibiyey yani ilaahay uu laazimiyey muxua gabdhaha aadan oo dhan yani haweenka oo dhan weeyaane faاqtasilii qubayso uma ahilii bilxaji xaj xidho sida asmaa bintu cumays aynu soo marray xadiidkeedii loo amray iyadoo umul umula ah markay xidhanaysay inay muxuu ahay eh, inay maydhato ayaa caaishana iyadoo xaa'ido ah la amray inay maydhato labadoodaas marka eh, kolkii xaalatulixraam qubays la amray fafacalad waa yeeshay xaj xidhadan marka laleeya yani xaj ka dulkeen weeyaan cumradiiyo kuu jirtaa xajka ka dulkeen ay marka qofku haftii hore xidha cumro keligeed xidha wuxuu leeyahay inuu cumrana kusoo darana waa leeyahay ee inuu xaj ku daru leeyahay lakiin qofkii kolkii hore xaj xidhay cumro kuma dari karo fafacalat waa yeeshay wa waqafat almawaaqifa meelihii la tegayay oo dhan bay dadka la raa u raacday oo tagtay xataa idaa tahurad markay daahir noqotay idaafat bilkacba kacbadii tawaaftay wa bisafa walmarwa safa iyo marwa dhexdoodana waa tawaaftay yani waa sacyiday uma qaala markaasuu nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi qad xalalti min xajiki wa cumratiki jamiican xajkaagii iyo cumradaadiiba waad ka xalaalowday oo qaarin ay noqotay marka ay noqoto xajkii iyo cumradiiba waa kuu baxeen ayuu yidhaho halkaa tawaaf iyo halkaa sacyiba xajkii iyo cumradiiba kuugu baxeen qaalat markaasi waxay tihi yaa rasuula allah inii ajidu fii nafsi anii lam atuf bilbeyti xiina xajajtu xataa xajajtu anigu weli qalbigay waxaa ku jira inaan aanan kacbadii cumradii aanan u tawaafin oo markaan soo galay aanan tawaafin goortii dambean xajiy un keliya aan tawaafay dadkuuse labalaba tawaaf iyo laba laba sacyi ay wataan qaala markaasuu nabigu alayh salaatu wuxuu yidhi fadhab bihaa yaa cabdaraxmaan walaalkeed cabdiraxmaan ee abubakr buu ku yidhi cabdiraxmaanow la aad la baxoo fa acmirhaa min atanciim tanciim kasoo soo cumraysii markii muxua habeenkii afar iyo tobnaad ee la deganaa muxuuah alxasba almuxasab aw alabtax la deganaa habeenkaasuu yidhi kasoo cumraysiyey tanciim kasoo cumraysiyey wadalika laylatu alxasba dixda habeenkeedi wey habeenkii dixda la deganaa meeshantada jidkan dheeree shaariculabtax hadda la yidhaaho ee xajuun kasoo hooseeya halkaas la deganaa markaas halkaa laga soo cumraysiiyey tanciimta laga aadsiiyey isaga meel xilliya isaga u dhow xaramka halkaasuu kasoo gaaban yahay tanciim halkaa waa ka dhowda bab التلبية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم kاna إda اstawت bه raaxilaته yعnي إida qاamat bه raaxilatه hashiisu markay la kacdo qaa'imatan iyadoo taagan cinda masjidi dilxulayfa ahalla waa xidhan jiray kolkii hashu la kacdo inuu xidhan jiray buu ibnu cumar u haystaa laakiin anas iyo ibnu cabaas waxay sheegeen intuuna masjid ka sobeyn masjidka horta hore ku xidhan jiray masjid dilxulayfa inuu ka xidhan jiray haddana markay hashu la kacdana uu talbiyeysan jiray ayb markay sharaf lbaydaa ay la kortana isna waa talbiyeysan jiray fa faqaala wuxuu yidhi yani siiqatu talbiyu sheegaya labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak sidaasuu odhan jiray marka nebigu alayh الsalatu salaam talbiyeysan jiray qaaluu markaas waxay yidhahan ruwaadii وkaanت cabdاللahi بن cmر رadي الله عanهma yquul hadihi تlbiyaة rasuuli الlahi slى الlaه عalيه وsلم rasuulka ilahi talbiyadiisa sidaas ahayd qaala qaala naaficu mawla bni cumar radi allahu canhuma wuxuu yihi wakaana cabdullahi yaziidu wuxuu ku dari jiray maca haada talbiyadaas wuxuu ku dari jiray labayka labayka labayka labayka alaaa maraat labayka labayka labayka wasacdayk wاlkhayru biyadayk labayka wاlraqbaau ilayka wاlcamal taasuu ku dari jiray marka ibnu cumar nebigu alayh salatu intaa waxba kuma dari jirin laakiin asxaabtiisa oo waxyaalo kale ku dari jira ku daraya buu maqlayo marka uu ku dayn jiray oo ka mid tahay intantada cabdullahi ibnu cumar uu ku dari jiray iyo kuwo kale iyo labayka ilaha alxaqi labayk labayka da lmacaariji labayk labayka xaqan xaqan tacabudan wariqa waxyaalahaasay marka ku dari jiray asxaabigu marka qofkii waxyaalaha ku dara isaguna marka iska fiican yahay ninkii ku daysta intii tarbiyadii nabiga aleyh isalaatu wasalaam kaasuna waa fiican yahay bab fi اtalbiyati bاlcumrati wاlxaj can anas radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam ahalla bihima jamiican rasuulka ilaahay oo xaj iyo cumro labadaba uu xidhay oo ku talbiyeysanaya ayaan maqlay oole labayka cumratan waxaja labayka cumratan waxaja sidaas ayb marka kolka la xidhanayo talbiyadaasaa lala yimaadaa oo hadba waxay la xidhanayaan waa lagu dhawaaqaa waa marka iyada niyada waa lagu dhawaaqaa xajka iyo cumrada iyo kolka la xidhanayo niyada waa lagu dhawaaqa sida dabxigaaba loogu dhawaaqo marka la gowracayo waa lagu dhawaaqaa allahuma haadihi maa minka wa ilayka sidaasa baa la yidhaahaa hadiy maxaaha mudxiyatun mini sidaas waa lagu dhawaaqaa marka labadaas mooyaane wax kale oo niyaha lagu dhawaaqa ma jiro iyagaas waa lagu dhawaaqaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam xajkiisii wuxu uu xidhay saxaabadii uu riwaayadooda waa iska khilaaftay xaj kaliyuu xidhay iyo cumro kaliyu waxaan ujeeda xaj kaliyuu xidhay iyo qaarin buu ahaa labadaasba waa la isugu kala laakiin anas ayaa sheegay iyo keyrkiiba waxay sheegeen inuu horta hore nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xidhay cumro kaliyu wuxuu xidhay cumro kaliyu xidhay marka kolkuu joogo muxua caqiiq markuu joogo ayaa jibriil u yimidoo uu yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waqul xajatun fii cumra markaasuu isku daray marka xajka iyo cumrada isku daray marka qaarba waxay ay maqleen ayay sheegeen qaarkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam ee talbiyadiisoo hore arkayna waxay maqleen bay sheegeen mufrid buu ahaa bay yidhaaheen marktiisii dambe maqlayna waxay yidhaheen qaarin buu ahaa kuwii labadii maqlayba marka way sheegeen in horta horena mufrid ahaa goorta dambana qaarin u noqday bab عn abi هurayrata radي allahu canhu an الnabiy slى اllahu عalيه waslm qaal wاladii nafsii biyadihi layuhilana bnu maryam ilaahay naftayda gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay inuu soo inuu talbiyeysan doonaa yani uu xidhan doonaa ciisa bnu maryam bifaji rawxaa biariiqi rawxaa meeshaas rawxa la yidhaha jidkeeda inuu ka talbiyeysan doonaa xaajan aw muctamiran aw layafniyannahumaa ama labadaba isku dari doonaa ciisa bnu maryam calayhi salaatu wasalaam markuu soo dego aakhiru zamaan wuu soo xajiyi doonaa marka halkaas jidkaasuu soo mari doonaayo isagoo xaaji keliya ama muctamir ama qaarin oo labadooda isku daray ayuu imaan doonaa baabun fi ifraadi اlxaj can ibni cumara radi allahu canhuma qaal ahlalnaa maca rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalama bilxaji mufradaa xaj oo keliya ayaan rasuulka ilahi anagoo la jira aan soo xidhanay wa fii riwaayatin ana rasuula اllahi salى allahu alيyh wasalam ahalla bilxaji mufradaa xaj oo keligiisa ayuu rasuulka ilahi soo xidhay waa markuu muxuaha wuxuu maqlay ibnu cumar talbiyadii horuu maqlay wa can caaishata radia allahu canha ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam afrada alxaja xaj keliya inuu xidhay caaisha iyo ibnu cumarba sidaasay sheegeen laakiin anas waa kii sheegay inuu nebiga alayh salatu salaam labadiiba isku daray marka labaduba waa jireen kolkii hore mufrid bu ah goortii dambana qaarin buu noqday baabu lqiraani bayna alxaji wاlcumra can bakr bni cabdillaahi can anasin radia allahu canhu bakr bni cabdillaahi almuzani raximah llah taabici weeyaan taabici mukhadrama weeyaan weliba can anas bni malikin radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama yulabii biاlxaji wاlcumrati jamiican rasuulka ilaahay baan maqlay isagoo labadiiba ku talbiysanayo labadiiba xidhay qaala bakr bakr bnu cabdillaahi baa wuxuu yidhi faxadadtu bidalika bna cumar ibnu cumar baan uga sheekeeyey arrintaas anas uu yidhi fa qaala labbaa bilxaji waxdah xaj kaliyo rasuulka ilaah uu xidho ku talbiyaystay falaqiitu anasan anas baan mar labaad la kulmay faxadadtuhu biqowli ibni cumar ibni cumar hadalkiisii baan u sheegay fa qaala markaas anas baa wuxuu yidhi ma tacuduunana ilaa sibyaanan carruuran baad nagu tirinaysaan carruur magac kalena moodi maysaan samictu rasuula allahi sal quul labayka cumratan waxajaa isagoo labadii u talbaysan ayaan maqlay ibnu cumar baa weliba wuxuu ku daray kolkii loo sheegay buu wuxuu yidhi anas ilmo yaro wuxuu haweenka u gelgelaya buu ahaa waxba ma garanayo waqtigaas uu yara ee rasuulka ilaahay wuxuu xaj keliya xidhay markaasuu anas u leeyahay carruur keliya in namoodaysaan moodaysaan waa nagu ciyaaraysaan xaj buu iyo cumru ku xidhay baan leeyahay markaas haddana qof kale aad weydiiso marka anaan maqlaya isagoo labadii ku talbiysanayo labadaba rug bay sheegayaan marka baabun fii mutcati alxaj can cimraana bni xusaynin radia allahu canhuma qaala tamatacnaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waan tamatucnay rasuulka ilahi annagoo la jiraan tamatucna tamatuca muxuu alxaj bilcumrati eh, eh, ila alxaj waa in cumrada la horreysiiyo oo inta mxua lagu yimaado kolkii dawaafkiiyo sacyigii iyo lagu yimaado la xalaaloobo caadigii lagu noqdo sidaas qofki isagoo xalaala sidaa kusii joogo yowmu tarwiya uu xajka xidho kaasaa tamatuc la yidhaahaa qaraanka naftiisa tamatuc waa lagu magacaabaa walam yanzil qur'aan walam yunzal fiihi lqur'aan qur'aanna laguma soo dejinin oo arrintaas ka nahya laguma soo dejinin qaala rajulu bira'yihi maa shaa markaasuu nin hadal muxuu ahay ra'yigiisa wuxuu doono ku yidhi ninka sheegaya oo cananayaana waa cumar bn khaaab radia allahu canhuma cumar bn khaaab ayaa dadka ka nahyin jiray muxuu ahay tamatuca ka nahyin jiray oo xajka iyo cumrada in midba kol keligii loo soo safro ayuu dadka fari jiray oo muxua qofkii xaj rabaana xaj ha usoo safro xaj keliga ku yimaado hadhow markuu noqdo ee reerkiisa uu ku noqdo hadduu rabo marka mar labaad cumr ha usoo baxo bilad dambe ha usoo baxo saasuu dadka fari jiray marka kaasoo caarid eh, ayaa eh, muxuu ahay eh, cimraan ibnu xuseyn oo caarid ayaa uu leeyahay nin baa ra'yigiisa wuxuu doona iskaga yidhi inagoo samaynay mutcadii muxuu ahay nebiga anagoo la jira baan samaynay wax qur-aan oo soo degayna ma jiro rasuulka ilaahayna ma nahyeen markaasuu nin wuxuu doona iska yidhi can cimraan ibni xuseynin radia allahu canhuma qaal tamataca nabiy llahi sala allahu alayhi wasalama watamatacnaa maca tamatuca nebiga marka hadda uu sheegaya waa qiraan qiraankii weeye laakiin nebigu alayhi salaatu wasalaam tamatucan caadiga ee tamatuc loo yaqaan isaga maanu samaynin asxaabtiisina isaga marka waa sameeyeen iyagu وعn jابر بن عبد اللh رضي الله عنهma qال qdimna mعa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم ونحnu نقول لbyka بالحج annagoo sidaa ku talbiyaysanayna ayaan soo gallay faأmaranaa rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم an نجclha cمرة inaan xajka iyaga cumro ka dhigno cumro u bedelo yuuna faray marka qofkaan hadyi wadin wey intaan hadiga aan hadyi aan soo kaxaynin dadkaasaa la faray oo nebigu alayh salaa slam uu faray inay xajkoodii cumro u bedelaan oo acmaal cumre ay ku xalaaloobaan qofkii hadyi wadayse oo nebigii alayhi salaatu wasalaam in maxaa kale oo la socotay base ilaa ay xajkoodii iyo cumradoodiiba wada dhammaystaan ma ayna ka bixin xajkoodii baabun man axrama bilxaji wa macahu lhadyi qofkii xaj xidha isagoo hadyina wada inaanu kaas u suuroobaynin inuu bedelo oo cumro u bedelo can muusa bni naaficin qaal qadimtu makkata mutamatican bicumra qabla tarwiyati biarbacati ayaam anigoo mutamatica oo cumra wata ayaan muxaama ka soo galay qabla yowmi tarwiyati biarbacati ayaam fa qaala annaasu dadkii baa waxay yidhaaheen tasiiru xajatuka al'aana makiya xajkaagii hadda wuxuu noqonayaa maki buu noqonaya xaj makiya buu xajkaagii noqonaya waxaad makaad ka xidhan doontaayo markaa qof maka ka xajiyay baad noqonaysaa qof soo xajiyey oo muxuu aha xaj usoo safray xajkaagii ma aha fadakaltu calىa caطaaءi bni abi rabax faاstaftaytuhu caطaaءi bni abi rabax ayaan usoo galay oo markaasaan fatwo weydiiyey arrintaasaan weydiiyey faqaala caطاء caطاء wuxuu yidhi xadaثanii jaabir bn cabdillaahi alanصaariyu radي allahu canهuma anahu xaja maca rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm caama saaqa alhadya macahu rasuulka ilaahay sanadku hadyiga uu soo kaxeeyey wuu la soo xajiyey jaabir bn cabdillaah waqad ahalluu bilxaji mufrada iyagoo xaj keliya muxuu ahay ku talbiyeysanayay oo xaj keliya soo xidhay faqaala rasuulu llahi sala allau alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi wa axilluu min ixraamikum ka xalaalooba ixraamkiinankada ka xalaalooba fatuufuu bilbeyti wa bayna safa walmarwa awaafa beytka awaafa safiya marwana dhexdoodana awaafa yani sacyiya wa qasiruu gaabsada timaha jara wa aqiimuu jooga xalaalan idagoo xalaala jooga xataa idaa kaana yawmu tarwiya faahiluu bilxaj markay yowmu tarwiya ay timaado kolkaa xaj xidha wajcalu latii qadimtum biha mutca xajkii aada la soo gasheen mutca ka dhiga yani tamatuc ka dhiga qaaluu markaasay waxay dhaheen kayfa najcaluhaa mutcatan waqad samayna alxaja siaan mutca uga dhigaynaa cumro ugu bedelayna xaj baaban ku magacownay xaj baan horteeda kusoo xidhanay qaala markaasu wuxu uhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam ifcaluu maa aamurukum bihi yaala waxaan idin farayo fa innii lowlaa annii suqtu alhadiya haddii aanay jirin inaan hadyi soo kaxeeyey lafacaltu mila ladii amurkum bi mila aladii amartukum bihi waxaan idin faray oo kale na yeeli lahaay lakin anigu hadi baan wadaa ima suuroobayso walaakin laa yaxilu minii xaraamun wax xaraam oo muxaramaadkai xajhaa xalaal noqon maayo xataa yabluga alhadyu maxillah ilaa hadyigu uu gaaro meeshiisii lagu qalaayo uu gaaro oo hadyiga la qalo fafcaluu markaasa yeelay marka qofka jawaabkaas waxaa weeye jawaabka cataada ninkaa ugu jawaabay qofka aafaaqiga kolay ku tahay marka inuu inuu u banaan yahay intu mutca ku yimaado maka uu ka xidho xajka goorta dambe maka ka xidho baabu naski taxallul min alإxraami wاlأmri bالtamaam عن أbي موسى رضي الله عنه قال qdمت على رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وهuوa منيq بالبطحاء rasuulka ilaahay isaga oo degan badxaa degan alabtax degan ayaan muxuu ahaaye u imid eh, wuxuu ka yimid eh, eh, nimankan abu muusa alashcari yeman buu ka yimid yeman buu ka yimid isagii bacaliba ay ka yimaadeen markaasuu nebigu alayhi isalaatu wasalaam oo degan meeshaas muxuu muxuaha maka banaankeeda ah ee abtaxaa degan alxasbana la yidhaaho ayuu u yimid fa qaala markaasu wuxuu yidhi bimaa ahlalta maxaad soo xidhatay qaala qultu ahlaltu biihlaali nabiyi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay xeeshadiis kalaan kalean xidhay isagii iyo cali midkood waliba markuu soo socday ee yeman ka imaanayay buu mid waliba wuxuu yihi rasuulka ilahay waxay xidhay baan xidhay wax ma ayna cayinin xajna uma cayinin cumrana uma cayinin qiraarna ma aanay ka dhigin mid waliba wuxuu ka dhigay exraamkiisa exraamkii nabiga oo kale aleyh isalatu wasalaam yuu ka dhigay ayb qaala markaasu wuxuu yidhi hal suqta min alhadi hadi min hadyin hadi ma soo kaxaysay olama wada aad ku qaqasho xaramka qultu laa mayaan idhi qaala markaasu wuxuu yidhi fatuf bilbeyti oo bisafa waalmarwa uma xil tawaaf kacbada tawaaf oo safiya marwa dhexdoodana eh, tawaaf oo yani sacyo marka xalaalow yani cumro ka dhig exraamkaagii mudlaqa ahaa cumro ka dhig fatuftu bilbeyti oo bisafa waalmarwa uma ataytu imra'atan min qawmi haweeney muxua um, cid ayada ka mida baan u imid famashatatnii waa ii laysay wa gasalad ra'sii madaxa ii dhaqday timo weyn bay rag marka ay lahaayeenoo markay timaha iyo marka gaar bay u dhaqi jireen marka haweeneydaas inay uh, maxramkiisa ahayd baa iska suurooday walaashii iyo wax sidaas maala ina ahayd baa iska suurooday haweeney marka baa sidaa timaha ii gashay buu leeyay fakuntu ufti nnaasa bidalika fii imaarati abi bakrin wa imaarati cumara radia allahu canhuma sidaasaan dadka ufidiyoon jiray oo muxuu aha dadku inay ku yimaadaan cumre ay ku yimaadaan oo ilaa yom tarwiya la yimaada ay xalaal iskaga joogaan saasaan dadka muddadaas ugu fidiyoon jiray fa inii laqaa'imun bilmawsim mar baan taagnaa mawsimka aan taagnaa id jaa'anii rajulun mar uu nin ii yimid faqaala uu yidhi innaka laa tadri maa axdatha amiiru lmu'miniina fii sha'ni nusuq amiiru lmu'miniin cumar ibn khadaab weeyaani wuxuu la yimid yimida cusub adigu maba ogid ee eh, ku saabsan muxuu ahay nusuga ku saabsan nusuga xajka iyo cumrada midkood walbaba nusug baa la yidhaha xajka iyo cumrada iyo dabxiga iyo koyaalkaasaa nusug loogu magacaabo camal oo dhanna nusug waa la yidhaahaa marka hadda waxaa laga wadaa xajka iyo cumrada ka wada xajka iyo cumrada shaanigooda amiir ulmu'miniin waxaa cusub oo la yimid adigu maba ogid fatwadaad sidii hore dadka ugu fidyoonaysaa faqultu markaasan waxaa idhi uu ii sheegay marka sidii buu ii sheegay inuu mutcadaas noocaasa cumar uu dadka ka nahiyo markaasaa waxaan idhi ayuha annaas man kunaa aftaynaa man kunaa aftaynaahu bishayin falyambud falyambud falyata'id eh, falyata'id ha kaadsado yaanu ku degdegin qofkan wax u fidyoonay cumrada ku saabsan ha kaadsado yaanu ku degdegin fahada amiiru lmu'miniina qaadimun calaykum fabihi faatammuu amiiru lmu'miniin baa idiin imaanaya ee isaga ku dayda siduu yeela siduu yeela yeela falamaa qadima markuu yimid cumar uu yimid qultu waxaan yaa amiira almu'miniin maa haada aladii axdadta fii sha'ni nusuk muxuu yahay waxaad la timid ee cusubeed la timid ee ku saabsan mxuahay camalka shaqada xajka iyo cumrada camalkooda qaala markaasu wuxuu yidhi in khud bikitaab illaah haddaan kitaabka ilaahay qabsanno fa ina allaha caza wajalla qaal waatimu atimu alxaja walcumrata lilah xajka iyo cumrada ilaah u taam yeela oo itmaamu lxaji uu faray in xajka la taam yeelo xajkii haddii cumro qofkii u bedelaana marka inaan xaj taama aanu la imaanin buu ka wada qofkii mutco kusoo galana xaj taama aanu la imaanin sidaasuu cumar u fahmay haddaan kitaabka ilaahay qabsano kitaabka ilahay cajka iyo cumrada in la taam yeelu farciya itmaamkeedana cumar marku wuxuu u fahmayaa in midkood walbaba safar gaar ah loo soo galo marka qofkii labadoodii hal muxuaha safar ku sameeyaayo inaanu xajkiisi iyo cumradiisi taam ahayn oo kitaabka ilahay marka uu khilaafay wa in naakud bisunnati nabiyina muxamedin sala allahu alayhi wasalam nebiga iyaga eh, sunnadiisi haddaan qabsannana faina الnabiya slى اllahu عalayhi waslama lam yaxila xataa naxara اlhadي rasuulka ilaahay sidii dulxulayfe uga soo xidhay uu ixraamkiisi ku joogo ilaa hadyigii uu qalay aanu xalaaloobin sidaasuu marka cumar uu u fahmay markaasu saasuu uga nahyin jiray mutcada tamatuca uga nahyin jiray laakiin cumar radia allahu canhu waxaa ka qarsoonay ka qarsoonaa itmaamkan kada muxuu ahaye xajka inaanu xajkii oo cumro loo bedelaayo inaanu itmaamkii aanu gurinayn itmaamkii hadduu mid ku yahay rasuulka ilahay ma fareen rasuulka ilahay itmaamkiisa ma fareen eh, mxua in la nasaqo cumro loo nasaqo ma aanu fareen haddii uanu itmaam aanu ahayn oo xajkii sidaa naaqisu ku noqonayo xagga nebiga cumar marka sababtaas ayuu qabsaday ay la noqotay eh, muxuu ahaye xajkii qofkii xajkii cumro u bedela ama cumro keligeed intuu kusoo galo marka goortii dambe yowmu tarwiya xaj xidhaayo xajkii iyo cumradii inayna taam ahayn ayay la noqoto marka kitaabkiiyo sanadiiba marka uu khilaafsan yahay laakiin waxaa ka qarsamay radi allahu canhu inuu muxuu ahaye eh, rasuulka ilaahay uu faray asxaabtiisii faray inay qofkii xaj keliya soo xidhay aan hadyi wadini inuu cumro u bedelo oo mutamatic uu noqdo hadday taasi marka aayadda ay burinayso itmaam alxaj ay did ku tahayna rasuulka ilaahay ma fareen rasuulka ilaahay sunadiisa miduu ka qabsadayna waxaa rasuulku waa sheegay sababta u bedeli waaye isagoo xajkiisa cumro ugu bedeli waayo oo inuu hadyi wadabay bay ahayd haddaanu hadyi wadin waa yeeli lahaayoo siduu asxaabtiisa aan hadiga wadinba faray ayuu yeeli lahaa marka cumar muxuu ahay fatwadiisa sidaa uu u fahmay waa ku gabsanaa radia allahu canhu sidii cumraan ibnu xuseyn baa uu sheegay oo ku gabsiinayey oo ku gabsanaa وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاaصة متcadaas xajka ee xajka cumrada loo bedelayo iyo xajka intamata xodka lala yimaado cumro keliya lasoo xidhay iyo waxay ku khaas ahayd dadkii nebiga aleyه الsalaatu wasalaam la socday ee xajaة اlwadaac dadkii la socday keliya ku khaas ahayd dadka uma banaana sidaas abu dr u abu ra'yigiisa way kukadu waa xadiid mawquuf ah oo abu ra'yigiisa ah axaadiidta marfuucada ee nabiga alayh salatu salaam laga wariyey ayaana saraaxatan u khilaafaysa arrinta oo nabiga alayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey mutcadantaduma xajka iy ma anaga un bay noo khaas tahay oo sanadka iyaga kale keliya miyay ku khaas tahay iyuu yidhi maya lilabad lilabad saddex goor ku celceliyey weligeed bay soconaysaa weligeed marka marka tamatucaas oo abudar uu leeyahay inaga unbay wafdiga iyagaas unbay nagu khaasahayd ma aha abudar isaga ismoodsiye la noqotay radi allahu canhu ayb marka cumar iyo abudari labadooda mid waliba waa ku gabsan yahay xadiidkan kada cali waa khilaafi jir cumar eh, sid sidan oo kale dadka wanahay inay mutcada cusmaanna marka goortii dambe waa ku raacay cumar buu ku raacayo dadku amiir muminiin isaguna dadka waa ka celin jiray laakiin cali baa khilaafi jiray markuu cusmaan yaan la xidhanin muxuu ahay qiraan yaan la xidhanin yaan cumro eh, keliya la xidhanin xaj keliya ha lasoo xidho wuu khilaafi jiray cali oo marka ku dhawaaqi jiro dadka maqashin jiray oo odhan jiray sunadii nabiga alayhi salaatu salaam qofna hadalkiisa uga tegi maayo baabu lhadyi fi lqiraan bayna alxaji waalcumra can naaficin ana cabdallahi bna cumara radia allahu canhuma kharaja fi lfitna muctamiran fitnada waxaa laga wadaa dagaalkii cabdullaahi bni zubayr iyo bani umaya kala dhex socday ka dhexseeday baa laga wadaa sanadkii toddobaatan iyo saddexda ahayd ee cabdullahi ibnu zubayrna diray markii muxuahay jeiskii xajaaj ibnu yuusuf uu watay ay soo kusoo duuleen maka kusoo duuleen markaasoo cabdullaahi ibnu cumar isagoo muctamira uu soo baxay oo baqayo oo inay laga celiyo jeiskaasi u diido ka baqaaya fa qaala markaasu wuxuu yidhi in sudidtu cani lbeyti haddii kacbada laiga celiyo sudidtu can lbeyti sanacnaa waxaan yeelaynaa kamaa sanacnaa maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam horta hore inuu ixtiyaad sameeyuu doono cumro keliya soo xidhay markaasu haddii kacbada lagaa celiyo adigoo cumro keliya xidhan un lagaa celiyo buusiiyi markaasu haddana goorta yidhi maa amruhumaa ilaa waaxid eh, xajka iyo cumrada waa isku mid haddii la iga celiyo sidii rasuulka ilaahay anagoo la soconna aan yeelay baan yeelaya ayb markaasu isku daray xajka iyo cumrada isku daray ah kharaja faahalla bicumra waa soo baxay oo cumruu muxuu ahaay uu xidhay wasaara waa socday xataa idaa dahara cala albaydaa yani irtafaca calaa sharafi albaydaa buurta baydaa layidhaha markuu dusheeda soo soo fuulay wailtafata ilaa asxaabihi raggii la socday rafaqadii saxaabuu daymooday cabdullahi bni cumar faqaala markaasu wuxuu yidhi maa amruhumaa ilaa waaxid arrintoodu waa un isku mid xajkii cumrada waa isku mid waxba ma kala duwanaa ushhidkum anii awjabtu اlxaja maca alcumra waxaan idin idin ogeysiinaya mar idinka dhigaya inaan cumradaydi xaj ku soo daray fakharaja waa baxay xataa ida jaءa albayta ku kacbadii u yimid طaafa biha sabca wa bayna safa wاlmarwati sabca ثuma lam yazid calayhi waxba maanu ku darin waraa anahu yujzicu canhu waahda xajina waa qalay oo karaanka sababkiisaba haj waa qalmata qofka qaarinka ihi hadyi baa ku waajibaya inuu xoola qalo bab اlhadyi fi اlmutcة عn salim bn cabd الlahi ana cabd الlahi bn cmr radي allahu canهuma qala tmataca rasuulu الlahi slى اllahu عalayhi waslm fi xajaة اlwadaac bاlcumraةi ilى اlxaj qiraankii ba hadda tamatar ku magacaabaya rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam qaarin buu ahaa mooyaane cumro keliya intuu soo xidhay cumradii ku yimid maanu ka xalaaloobin marka tamataca bilcumrati ila alxaji waxaa qaaliban lagu magacaaba qofki intuu cumro keliya kusoo galo cumradii kolkuu dhamaysta iska xalaalooba marka yoma tarwiihun haddana xaj xujaa taasee nabigu alay sala slam maanu ahayn oo sababtu u yeeli waayena waa isaga sheegay oo hadyi waday marka qiraankiiba hadda hadyi ku magacaabaya tamatu ku magacaabaya wa saaqa macahu alhadya min dilxulayfa dilxulayfa hadyi kasoo kaxeeyey nabigu alayh salaatu wasalaam wa badaa rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulka ilaahi waa bilaabay fa ahalla bilcumra cumru horta hore xidhay eeriye marka horta hore cumro keliyu xidhay ayib marka uma ahalla bilxajaatana xadiidku kusoo daray ayib marka ixraamkiisii hore mutamatic buu ahaayo cumro keliyu xidhay ixraamkii labaadna qaarin buu ahaa watamataca annaasu maca rasuuli illahi sala allahu alay slam bilcumrati ila alxaj dadkuna waa tamatucaasay sameeyeen rasuulka ilahi iyagoo la jira fakaana min annaasi man ahdaa fasaaqa alhadya dadkii waxaa ka mid ahaa muxuu ahay hadyi soo kaxeeyey baa ka mid ahaa wa minhum man lam yuhdi dad aan hadyi keenin baa ka mid ahaa falama qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama makkata qaala linnaas man kaana minkum ahdaa fainahu laa yaxilu min shayin xaruma minhu xataa yaqdiya xajah qofkii idinka mid ahe hadyi wadaayo wax xaaraam oo xajka xaraamka eh, sababtiisa xaaraam noqday u xalaaloobi maayo ilaa uu xajkiisa dhammaysto oo hadigiisa markaa uu qalo waman lam yakun minkum ahdaa qofkaan hadyi wadinna falyatuf bilbeyti wa bisafa waalmarwa walyuqasir ha gaabiyo tima ha gaabiyo walyaxlil hana xalaaloobo uma liyuhila bilxaj xaj hadhow ha xidho yowma tarwiih ha xidho sidaasuu yidhi marka walyuhdi waakan marka la jeed walyuhdi yani hadyina ha qalo xoola ha qalo markaas muxuu ahaay qofka mutamatic faman lam yajid hadyan qofkaan hadyi aan helin neef uu qalo aan helin falyasum halaaثata ayaami fi اlxaji wa sabcata ida rajaca ilaa ahlihi qofkii mutamatica ee neef uu qalo waayo saddex maalmoodna xajka dhexdiisa ku soomo toddoba maalmoodna markuu noqdo oo ku noqdo gurigiisu ku noqdo kolkuu noqdo ee uu maka kusoo noqdo ma maahe mine iyo kasoo noqdo ma ah oo kolkuu ku noqdo mxuaha meeshii uu deganaa u ku noqdo ay sidaasuu yeelaya marka saddexdaa maalmoodee marka xajka uu ku soomaya xajkaa ku sooma laleeyahay ayb waxay u suuroobi karaysaa inuu ka dhigto muxuu ahaa yowma tarwiya iyo yowma carafa iyo muxuu ahayo iyo ayaam tashriqa midoodan ka dhigtana waa heli karaa saddexdaas ayaam tashriqa inu ka dhigtana waa heli karaa ayb marka waa inuu asnaa alxaji soomo soomka la yimaado wa طaafa rasuulu llahi salى اllahu alay slam xiina qadima maka faاstalama arukna rukniguu taabtay rukniga aswadkaa laga wada yani xajar aswad ku jira lagayaa laga wadaa kaasuu taabtay awala shayin wax ugu horeeye uu sameeyey kaasa ugu horeeyey uma haba waa rucleeyey ثaلaaثaةa aطwaafin saddex طawaaf min asabci todobada ka mid a wa mashaa arbacata aطwaafin afar طawaafna waa socday saddex طawaaf waa ruclayay nebiga alayه الsalaatu wasalaam marka saddexdaaba min arukni ila rukni inuu rucluhu ahaa yaad moodaa mase ahayne wuxuu ahaa min arukni اlأswad ila rukni اlyamani rukniga kale marka labada rukni inta udhaxaysa waa soconaya nebigu alayه الsalaatu wasalaam iyo asxaabtiisiba laakiin muxuu ahaaye kulli saddexdaas waa saddexda oo dhan kulligood rucdahaas mayna wada wadaynin uma rakaca waa tukaday xiina qadaa طawaafahu bilbeyti cinda almaqaami rakcatayn markuu tawaafkiisa kacbada tawaafayo u dhameeyey toddobadiiba iyuu cinda maqaami ibraahim laba ragcadood ku tukaday nebigu alayh salaatu wasalaam uma salama waa ka baxay faاnsarafa waa gadoomay faataa safa safuu yimid faطaafa bayna bisafa walmarwa safiya marwa dhexdoodu warwareegaystay yani uu saciyey sabcata adwaaq toddoba wareeg uma lam yaxlil maanu ka xalaaloobin min shayin xaruma minhu xataa qadaa xaja wanaxara hadyahu yowma naxr ilaa xajkiisa u dhamaystao yowma naxri xoolihii qalay maanu xalaaloobin wa afaada yani waa soo gadoomo yani kacbadu soo aaday fataafa bilbeyt uma xalla min kuli shayin xaruma minhu waa taxalulka labaad marka marka tawaafka lala yimaado wax waloo dhanba qofkii xaajiga ahaa xalaal bay noqonayaan wa facala mila ma facala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam sidaa rasuulku yeelay oo kale waxaa yeelay man ahdaa wasaaqa alhadya min annaas qofkii hadyi wadaynaa sidaas oo kale buu yeelay baabun fi irdaafi alxaj cala alcumra kadabakeenka xajka laga daba keeno cumrada laga daba keeno oo qofkii dukaligii horta hore cumro xidho xaj haddana ka daba keeno can caaishata radia allahu canha أنها qاaلت خرجnaa mعa رasuuلi اللahi صلى الله عليه وسلم في cاami xaجaة الwadاع rasuulka ilah anagoo la soconaan soo baxnay caama xajaة الwadاع famina man أhla bcمرة وmina man أhla bxaj xatىa qadimnaa maka ilaa maka ka nim dadkii marka qaarba sidaas eh, qaarba sida ahaayeen qaar xaj keliya wateen qaar cumro keliya wateen qaar waa isku dareen faqala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man axrama bicumratin walam yuhdi falyaxlil waman axrama bicumratin waahdaa falaa yaxlil xataa yanxara hadiyah waman ahala bixajin falyutima xajah waa qofkii hadyi wada wey kalale xajkiisa akaan yahay qaala caishatu radia allahu canha faxidtu iyadoo cumro keliya wadatay marka intaanay maka soo gelin ayaa dhiigga u yimid falam azal xaa'idan xataa kaana yawmu carafa ilaa maalinka carafa ay ka timid maxaa dhiigga aan ka noqon walam walam ahlil walam uhlil ilaa bicumra cumraba wax kale ma soo xidhanin fa amaranii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an anquda ra'sii inaan madaxayga furfuro ayuu amray rasuulka ilaahay wa antashita aan shanlaysto wa atruka alcumra cumradan aan ka tago cumrada aan ka tagada marka hadda ay leedahay cumrada kelinimadeeda laga wadaa cumradii oo dhan inay ka baxdo ka xalaalowdo ma aha ee inay cumrada ifraadkeeda ka tagto oo cumro keligeeda wadatay iska dayso oo cumra maca alxaj ay ka dhigto taasaa laga wadaa xadiis badan oo sidaas oo xadiidkii jaabir aynu soo maray iyo uu kamid yahay yaa tusinaya inay qaarina noqoto caaisha goorkii dambe oo nabiga alayh salaatu salaam waa ku ku yidhi markii xajkii xajkii la dhamaystay ku yii xajkaagii iyo cumradaadiiba ay iskula taabbaxeen oo halkii tawaaf iyo halkii saceedii la timid iyo xajkii cumradiiba kugu filan marka qaarinay goorta dambe noqotay cumradaada tagta laleeyahay cumrada cumradaada kalinoodeeda katar weeya eh, qaalat fafacaltu dalika sidaasaan yeelay xataa idaa qadaytu xajatii markaan xajkaygii dhamaystay bacaa macya rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam cabdiraxmaan bna abi bakri cabdiraxmaan bn abi bakri buu ila diray wa amaranii an actamira min atanciim makaana cumrati alatii adrakani alxaju walam axlil minha cumradaydii yani keligeed aan soo xidhay ee xajku ii soo gaaray anigoon ka xalaaloobin bedelkeedii inaan muxuu ahaaye soo cumraysto marka cumro keligeed horta soo xidhatay cumro keligeed inay dhamaysatay rabtay cumradii baan u suuragelin keligeed inay dhamaysato markaasi goortii dambe eemxuaha cumro keligeeda inay la tim hadday doonto markaasuu nabigu alayhi salatu salaam amray walaalkeed inuu halkaa geeyo kasoo cumraysato baabu lishtiraaطi fi lxaji walcumra sharti inuu qabsado qofku markuu xajka ama cumrada u xidhanayo qofkii baqaayo inuu ku yimaado an can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana dubaacata binta zubayr bni cabdilmualib atad rasuul اllahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulka ilahi bay u timid faqaalat markaase waxay tidhi ini imra'atun haqiila haweene culus baan ahay way jiranayd wa inii uriidu lxaja xajna waan rabaa famaa ta'murunii maxaad i faraysaa qaala markaasu wuxuu hi ahillii bilxaji xaj xidho oo washtaritii waxaad shartaysataa ana maxilli meeshaan ku xalaaloobayaayo xaysu xabastanii meeshaad igu reebta wey ilaahu meel alle meeshaad igu reebteen dhaafi kari waayo halkaasun baan ku xalaaloobaya sidaa qabta ayb marka shardigaagasad leedahay o marka meeshii ay tamar ku dhaafin weydo halkaasaad kaga halaaloobaysaa hadiina kuguma waajibayo qaala fa adrakat xajki way way haleeshay yani way usoo lama maana meel ilaha kumayna keenin waa usoo argashay marka ina xajkeedii dhamaysato sidaas u laakiin waxay ka baqaysay ama kuma imaan xajkeedi way dhamaysatay marka qofkii baqaaya in muxuu ahay la laga qabto meelahan kada muxuu ahay sida dadka loo qabto meesha safarka lagu qabto iyo inuu sharcigaa samaysta waa u fiican hadhow haddii la qabto si aa uga baxsay inuu dhib ku waajibo laas intuu halkaa timaha ku jarto buu niyoonaya marka inuu eh, ka baxay xajkiisa u xidhay alaas wax kale kuma waajibayo baabu man axrama wa calayhi jubbat waakharu lkhaluuq khaluuq waxaa la idhahaa ayb nooc ayb waa la dardaro zackaraan iyo ku jiraano oo muxuahay cas ayaa la yidhaahaa marka khaluuqa aybka noocaas oo kale khaluuqa la yidhaahaana ragga mamnuuc buu ka yahay muxrim iyo hayru muxrim ba can yacla bni munaya radia allahu canhu yacla bnu munaya iyo yacla bnu umaya labadaba waa la yidhaahaa munayana waa hooyadii mxua umayana waa aabihii mid mid walbaba marka waa loo nisbeeyaa qaala jaءa rajulu ilى الnabiy salى اllahu عalيyh wasalam wahuwa biljiciraana rasuulka ilahi isagoo jiciraana jooga u yimid yani muxuu ahay kolkii muxuu ahaye camal fatx ayay ahayd markii qazwal xunayn uu dhammaaday meeshii xoolihi qanaanta xunayn lagu qaybiyo nabigu kasoo cumraystay halkaas isagoo jooga ayuu nin u yimid calayhi jubbatun jubbad xidhan wa calayhi khaluuq khaluuqna madhsaday aw atharu sufra buy waana isla macno khaluuqaasuna tiib asfara weeyaan marka atharu sufra isaga ku taallo ama muxuah khaluuquu ku yaallo jubbadna xidhan fa qaala markaasu wuxuu yihi kayfa ta'murunii an asnaca fii cumratii maxaad ifaraysaa sidan aan aad arkaysana waa ahay cumrana waa xidhay maxaad ifaraysaa cumradeeda inaan yeelo qaala markaasu wuxuu yidhi waxaa yidhi yaclaa yidhi waunzila cala anabiyi sala allahu alayhi wasalam alwaxyu waxyi baa rasuulka ilaahay lagu soo dejiyey arrintaa ku saabsan fasutira bifawbin maraa lagu hagoobay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa kaana yaclaa yaquulu yaclana wuxuu dhihi jiray maalintaa ka horeybu wuxuu dhihi jiray wadidtu an ara anabiya sala allahu alayhi wasalam waqad nazla calayhi alwaxyu waxaan jeclaan lahaa rasuulka ilah waxyu kusoo degayo inaan arko kolkaa wejhu kusoo degayo siduu noqday aan arkay saasuu dhihi jiray qaala faqaala wuxuu yidhi nin baa yidhi cumar buu ah ninkaasuna nibaa nin baa wuxuu yidhi ayasuruka an tandura ila nabiy sala allahu alayhi wasalam waqad unzila caleyhi lwaxy ma jeclaan lahayd inaad aragto rasuulka ilahi waxay kusoo degaya inaad aragto ma jeclaan lahayd yuu yidhi ninkaa yidhina cumar buu ahaa nacan buu marka yidhi qaala farafaca cumaru tarafa thawbi marada faraqeedii buu rogay cumar maradii nabiga lagu hawogay buu rogay fa nadartu ilayhi waan arkay rasuulka ilaahi baan eegay lahu qatiitun isaga oo quura leh isagoo oo quura muxuu ka yeeraysa sida qof hogda sidii kale qaala wa axsabuhu qaala waxaan u malaynayaa inuu yidhi ka qatiiti lbakri qaalinka quuradiis oo kale qaalinku sidoo kale qal u yidhaahoo kale sidaasoo kale isagoo nabigu alayh isalaatu wasalaam cod sidaas kale u ka baxayo yaan maqlay qaala falamaa suriya canhu yani kushifa canhu marka uu dhammaaday waxyii uu dhammaaday ee waxyigii laga qaaday yuqaala wuxuu yidhi ayna saa'ilu can ilcumra away kii cumradii su aalayey iqsil canka ahara sufra sufrada akarteeda iska dhaq buu yidhi aw qaala ahara alkhaluq wakhlac canka jubbataka jubbadaadana iska siid wasnac fii cumratika cumradaadana waxaad ku samaysaa maa kunta maa anta saanicun fii xajati fii xajika xajkaaga waxaad samayn jirtay siaad xajkaaga yeeli jirtay cumradaada ogal muxuu ahay diibkana iska dhab muxuaha dumbadana iska bixi xajkaaga in cumradaadana siaad xajkaaga yeeli jirtay marka diibkaa iska dhab lalahaa haruuqaasu ahaa diib oo dhan ma ahaa waatanu soo marray nabiga alayhi isalaatu wasalaam miskiga u marsaday weliba madaxiisi barkiisa ku dhooqay inaanu iska dhaqin isaga oo muxrim ah dhalaalkiisa laga arkayo madaxiisa uu ka dhalaalayo baabu ma yجtanibu اlmuxrimu min allibaas can ibni cumara radi allahu canhuma ana rajula sa'la rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam ma yalbasu lmuxrimu min ahiyaab qofka muxrimku muxuu xidhanayaa oo dhar a buu weydiiyey kolkaa uu su-aalina waxay ahayd intaanu soo bixin maxaa masjidka masjidka nabowga isagoo jooga nabiga aleyh salaatu wasalaam oo mimbarka qaaran uu nin sidaa weydiiyey ay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam markaasu rasuulka ilahi wuxuu yidhi laa yalbasu lqumus qamiisyaal ma xidho jamcu qamiis weeyaan wala alcamaa'im cimamadana ma xidho wala saraawiilaad sarwaallana ma xidho wala alburnus burnusna ma xidho wixii madaxa la gashado o dhan baa burnuska laga wadaa wala alkhifaaf qufyaalna ma gashado ilaa axada nin mooyaane laa yajidu naclayni laba kabood aan helaynin sandal iyo wax lamid aan helaynin falyalbas ilkufayn laba kufkaasoo ha gashado walyaqtachumaa haka gooyo asfala min alkacbayn aan aanqadyada meel ka hooseysa ha ka gooyo kolkaas marka waxaa ka dambeeyey su-aal kale oo nabiga aleyhi salaatu wasalaam lagu su-aalay carafa ama ama mine lagu su-aalay oo markaas dharkii iyo wuxuu xidhanayay baa la weydiiyey muxirku xidhanayo markaas e, qadciga kuma aanu soo darin midka kada dambe marka kaasaa ka dambeeyo kanaasaa loo qaatay inuu naasik yahay marka qofkii waaya sandan iyo wixii lamida waaya kaba iskaarba hadduu gashado muxaa haba inuu gooyo walow aan qariwada ha qariyaan inuu hoostiisa ka gooyaayo waajib waxba ma aha walaa talbasuu ha xidhanina min athiyaabi dharka ha ka xidhanina shay-an masahu الzacfaraanu aw ilwarsu dhar oo zacfaraan lagu rinjeeyey ama warsi lagu rinjeeyey ha xidhanina huruud iyo zacfaraan dhar lagu rinjeeyey ha xidhanina muxrim iyo kayru muxrim baa marka kaas weeyaan haweenkana marka kaasu mamnuuc buu ka yahay iyaga naftooda can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam wahuwa yaktubu yaquul asaraawiil liman lam yajid اlizaar saraawiil waxaa xidhanaya qofkii aan izaar helin wuxuu hoos guntada aan helin muxuu ah bantaloon waa iska xidhan kara waalkufaan labada kufna liman lam yajid innaclayn laba nacli qofkaan helin yani muxrim muxrimu ka wada marka kan kaala dambe ibn cabaas warinayo khudbadan dambe uu warinayo waa khudbatu carafa ama waa khudbatu mxua eh, khudbatu mina weeyaan qadcina ma sheegin marka marka kana ka dambeeyey baabun fi saydi lilmuxrim can الsacb bni jahaamة alayfiyi radia allahu canhu anahu ahdaa lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalama ximaara waxshiya yani laxma ximaari waxshiy ximaarkii oo dhan kaamila ma ahayne sin dameer waxshi dameer dimareed sintiis ayuu usoo hadiyeyey nabiga alayh الsalaatu wasalaam isagoo ugaarsaday wa huwa bilabwaa'i aw biwaddaan labadaa meelood midkood isagoo jooga faraddahu calayhi rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilahi waa ku diiday kama aqbalin qaala falamaa raaa falama an ra'aa markuu arkay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maa fii wajhi wejigii waxay ku yaallay markuu arkay ee sidaan uga naxay diidadu nabiga alayh sala sl igu diiday sidaan uga naxay markuu arkay u qaala wuxuu yidhi inaa lan naruddahu calayka ilaa anaa xurum si kale kuguma anaan diidin inaa muxrimiin baa nahay mooyaane muxrimiin baa nahay marka qofka muxrimka ana waa dhu mamnuuc bay ka tahay saasaan kugu diiday laakiin sacd ibni jataama isagu muxrim ma ahayn kolkaa isagoo xalaala buu soo ugaadhsaday qofka muxrimka ana ugaadha uu qof xalaalihi dilay isagoo naftiisa u jilooday muxuu hilibkeed mamnuuc kama aha xalaal buu yahay oo camil xudaybiyada ximaarkii uu abu qataada dilay xadiidkan soo socda suu sheegi doono ximaarkii abu qataada dilay hilibkiisii waxbuu ka cunay nebiga alayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisaba marka waxaa weeye nabigu alayh salatu slam wuxuu ka baqay inuu isaga sababtiisa uga ugaarsado marka qofka muxrimka isagu ma ugaarsan karo ugaar sababtiisa loo dilayna ma cunaayo mamnuuc bay ka tahay qof kale oo muxrim aan ahayn wy can taawusin taawus ibni kaysaan raximah llah waa taabic isagu can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qadima zayd bna arqam faqaala lahu cabdullahi bnu cabaas zayd bna arqam baa yimid markaasuu cabdullahi bna cabaas baa wuxuu ku yidhi ystdkiruhu isaga muxuu ahay ka xusuus dalbaya wuxuu ku yidhi kayfa akhbartanii can laxmi saydin uhdiya ilaa rasuuli اlahi sala اla alay slm wahuwa xaraam yani wuxuu muxrim seed iigu sheegtay hilib ugaadheedoo rasuulka ilaahay loo keeno isagoo muxrim ah loo soo hadiyeeyey qaal markaasu wuxuu yidhi uhdiya lahu cudwun min laxmi saydin faraddahu waa qisadii hadda marka sacb ibnu jaffaamatiisii weeyaan waxaa loo soo hadiyeeyey xubin ugaadheed ayaa loo hilbugaa reeb xubintiis kamida loo soo hadiyeeyey markaasuu diiday faqaala markaasu innaa laa naakuluhu ma cunayno inaa xurumun muxrimiin baa nahay ayb marka ibn cabaas hortii hore xadiid eh, muxuu ahaaye ah, xadiidkan sacd bnu jahaama naftiisana inuu ka maqlay baa suurada zayd bnu arqamna waa sidaisna uga maqlay baabu fii laxmi saydi lilmuxrim yasiiduhu lxalaal qof xalaalaya isagoo aan muxrim ahayn ugaadha ugaarsado qofka muxrimka inuu cunaayo can abi qataadata radia allahu canhu qaal kharaja rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam xaajan wa kharajnaa macahu xaajan muctamir buu ah nebiga alayhi salaatu wasalaam qisadaasu waxay ahayd caam xajat maan caamulxaj ma aan ahayna caamulxudaybiya ahayd rasuulka ilaahay isagoo muctamira ayuu soo baxay wa kharajnaa macahu waan la soo baxnay qaala fasarafa min asxaabihi fiihim abu qataada nebigu alayhi salaa slam wuu leexiyey asxaabtiisa qaar ka mida buu leexiyo jid buu u diray uli jidkaas soo mara xagga xeebta soo mara oo wax cadow ihiyo soo ilaaleeya buu nebigu alayhi salaa slam qaar asxaabtiisa ka mida oo abu qataada uu ku jiro iyo jidka inay soo maraan ilaal ahaan usoo maraan uu faray nebigu alayhi salaatu wasalaam qaala faqaala wuxuu yidhi huduu saaxila albaxri xataa talqawni xeebta badda soo mara oo ilaa muxadifa kusoo dhacdaan ila kulantaan fa akhaduu saaxila albaxr falama insarafuu markay saaxilka kasoo noqdeen qabla rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam axramuu kullu qabla rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahay ka hor intay rasuulka yani aynu soo gaarin axramuu kulluhum dhammaantood waa xidheen ilaa abaa qataada abuu qataada mooyaane fa inahula mixidhin isaga uma xidhanin fa baynamaa hum yasiiruun iyagoo socda id ra'ow waxay arkeen xumuura waxshin dabar dibadeed kooxa bay arkeen iyaga intooda kalena muxrimiin bay ahaayeen waxay jeclayseen marka abu qataada inuu arko oo u wax uga dilaan way jeclaysteen inay u sheegaanna way nacbaysteen ile muxrimiin bay ahaayeen qofka muxrimka ihana marka uu gaadi jidkeed sina inuu uga qayb galo um, maleh fa jacala bacduhum faxamala calayha abu qataada yani hajama calayha abu qataada abu qataada weeraray waa hujuumay tufarskii si fowd facaqara minhaa ataanan dameer buu ka dilay dameerka dhadig ayaa ataan la yidhaahaa inta la dhaqdo hadday tahay iyo mxua dabadirt hadday tahayba fa waa degeen fa waa cuneen min laxmiha hilibkeedii baa cuneen qaala fa qaaluu markaasay intay cuneenka dambooga waxay yidhaheen akalnaa laxman naxnu muxrimuun hilib aareed baan cunnay anagoo muxrimiin ah qaala faxamaluu maa baqiya min laxmi aafaan dameerta hilibka idinka ka hadhay bay soo qaadeen faatow rasuula allahi sala allahu alay waslm rasuulka ilahi bay u yimaadeen faqaaluu yaa rasuula allah inaa kunaa axramna waan xidhannay wa kaana abu qataadata lam yuxrim fara'aynaa xumuura waxshin faxamala calayha abu qataada facaqara minha ataana fanazalnaa faakalnaa min laxmiha saasay ugu sheegeen faqulnaa naأkulu laxma saydi wanaxnu muxrimuun faxamalnaa maa baqiya min laxmiha hilibkaa intii ka hadhay baan soo qaadnay faqaala markaasu wuxuu yidhi hal minkum axadu amarahu aw ashaara ilayhi bishay ma idinku jiraa qof amray inuu diro ogaadha uu diro ama muxuu ahay wax u sheegay ama tusiyeyba ma jiraa muxuu ku saaciday qaaluu markaasu yidhi laa maya ma jiro ma ayna tusi way qosqosleen marka iyagoo qosqoslaaya dhankii sii egaya oo arkay buu mar isaguna dhankii eega markaasu arkay markaas eh, maxaahay inay caawiyaan oo iska diideen qaala markaasu wuxuu yihi fakuluu maa baqiya min laxmiha hilibkeeda inti ka hadhay cuna ayib marka xadiidkan kadaa marka yaa kala si fiican u kala saaraya qofka muxrimkii ugaa dhow cunayo aytaan cunaynin marka ti isagu ma dili karo qof muxrime wuxuu dilayna ma cunaayo qof eh, xalaali wuxuu isaga u dilayna ma cunaayo laakiin qof isagu xalaali wuxuu isagu naftiisa u dilooday oo wax ka siiyey waa cunaya baabu ma yaqtulu lmuxrimu min addawaab can caaishaةa radi allahu canha an الnabiy salى اllahu alay slam qaal hamsun fawaasiq shani waa faasiqiin weeyaan faasiq waxaa laga keenay min alfisq fisqiguna macnihiisu alkhuruuj weeyaan yani waa shan shan shay oo xayawaanaadka kamidihii waa kuwa shireeyeen ahoo akhlaaqdooda ay ka baxsan tahay akhlaaqda xayawaanaadka caadiga ay ka baxsan tahay weeye waa dambiilayaal dee marka lama odhan karayo ilaa iyagu mukallafiina ma ah ayb yuqtalna waa lagu dilaa fi lxilli waalxaram xilligiiyo xaramkaba waa lagu dilaa wa fi saraatina waa lagu dilaa xataa alxaya waalguraabu alabqac tukaha dharan tukaha cadcadaanka leh dhabarka iyo caloosha iyo meelaha ka cadcad waalfa'ra jiirka waalkalbu alcaquur ayga dadcunka ah waxay maxaa dugaaguna waa lamid dadka radaadi'biga iyo asadka iyo nimirka iyo kuwaana waa lamid waalxudayaa iyo muxuu ahay e, dafada midda muxuu ahay hilibka carruurtaiyo ka dafta shantaasuba fawaasiq weeyaanu meel kasta iyaga waa lagu dilaya can ibni cumara radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alay slam qaal hamsun shan laa junaaxa calaa man qatalahuna fi lxarami wlxraam xaramka iyo isagoo muxrima iyo meelnaba shantaas qofkii ku dila wax dembiga kama haysto alfa'ra waalcaqrab waalguraab waraabka xoogaadii hore alabqac ku qaydeen walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh